أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أساسيات في التربية الإسلامية ويان waxaan maraynaa su-aasha sideed iyo soddonaad ayaan maraynaa insha allahu tacaala waxaynu dhexda kaga soo jirnay siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligii maka uu ku sugnaa gaar ahaan hijradii koowaad ayaan ka soo hadalnay asxaabu rasuulillaah xagga ay xabashi sanadkii shanaad ay u hijroodeen nabigeena calayhi salaatu wasalaam makana dacwada ka waday iyo weliba soo noqoshadoodii muddo labo bil kadib ay ku soo laabteen magaalada maka ayaan ka soo hadalnay wey bima arshada arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu ku booriyey asaxaabata saxaabada muxuu ku booriyey lamaa caadu markay soo laabteen oo wara-ow ay arkeen saxaabadii bianna albalaaqa waxa la soo gaarsiiyey kaadibun inuu ahaa markaas yowi balaaqa kan wax soo gaarsiiye inuu ahaa beenlow nin been sheegay inuu ahaa markaas yowi iyo wa anna tacdiiba la cadaabidda oo yacni asxaabu rasuulilama ka dhexdeeda aswow inay noqotay tuxmaansho badan mimaa sabaqa sidii horeba ka xun inay noqotay markay ogaadeen arrinkaasi asxaabu rasuulillaahi nabigeena muxuu ku booriyey wy arshadahum nabigeena wuxuu ku booriyey bimacnaa wuxuu tusiyey bian adina lahum inuu u fasaxay sala allahu calayh wasalam bihijratin aaniya lilxabasha wey hijro labaad xagga xabashida markaasi wey arshadahum nebigu wuxuu ku booriyey ama wuxuu tusiyey inay markaa yani u hijroodaan xagga iyo xabashi mar labaad markaas yow bian adina lahum inuu u fasaxay wey nebiga sala allahu calayh wasalam bihijratin aaniya hijro labaad inuu u fasaxay oo lilxabashati xagga iyo xabashida u hijroonaya markaas yow kam cadadu lmuhaajiriina fi lhijrati aaniya kam cadadu lmuhaajiriina muhaajiriinta tiradoodii waa imisa fi lhijrati athaaniya hijrada labaad yacni hijrootay wey muhaajiriintii hijrootay hijradii labaad xagga iyo xabashi tiradooda imisay ahayd wey qudira waxaa lagu qadaray alcadadu cadadka ama tiradaa waxaa lagu qadaray bimiatin wawaaxidin umuuman guud ahaan boqol iyo kow ayaa lagu qadiray guud ahaan inta hijrada labaad yani hijrootay xagga iyo xabashya wey alaaatun waamaanuuna rajulan saddex iyo sideetan rag bay ahaayeen wa amaaniya casharata imra'atan sideed iyo tobanna waxay ahaayeen haween maada facalat qurayshun quraysh maxay samaysay bacda cawdati almuhaajiriin muhaajiriinta laabashadooda kadib xabashay usoo laabatay kadib quraysh maxay samaysay wey bacaat quraysh waxay dirtay wafdan bay dirtay rasmiyan wafdi rasmi ah ayay dirtay ila najaashiy boqolka yacnmaan wafdi yacni rasmiyan yacni wafdi sarreeya ay dirtay markaas wey macnaa agteeda aada ugu sarreeya wey ila najaashiy waxay u dirtay boqorka najaashi la yidhaahday u dirtay markaas wey yuxariduunahu xaalo ay ku boorinayeen biraddi iyo watasliimi ilayhi markaasyo wey waxay ku boorinayeen celin iyo nabadgelin ilayhim ayaga la nabadgeliya markaasyo wey bacad quraysh waxay dirtay wafdan ayay dirtay rasmiyan oo rasmi ah ila najaashi bay u dirtay yuxariduunahum yuxariduuna ayadoo boorinaysay quraysh yacni markaasay waa ka najaashi ku boorinaysa biraddi raggaas hijrooday oo saxaabu rasuulilaahi ah la soo celintooda ayagoo ku boorinaya ee watasliimi ilayhim iyo in ayaga qurayshta loo soo gacangeliyo loo soo celiyo w u fiirsa wey waa dulmi oo quraysh markaa shirqol ay degaysa wey mima yatakawanu hada alwafd mima yatakawan hada alwafd wafdigaasi yay ku koobnaayeen markaas wey mima maxayba yatakawan ay ka koobnaayeen hada alwafd yatakawanu min cudweyn wafdigaas waxay ka koobnaayeen laba xibnood baarizayni oo muumuuqda laba xibnoodoo muumuuqda ay ka koobnaayeen markaas wey huma labadaasun waxaa weeye camr ibn alcaas iyo cabdulaahi ibn abi umaya wey sooma jeedid labadaas qof ay ka koobnaayeen wafdiga markaasi waa laba nin oo aad ugu waaweynaa quraysh agteeda markaasyo wey man iladii tawallaa yaa tawaliyey aradda celinta liwafdi quraysh quraysh wafdigeeda la celiyo niyaabatan can ilmuslimiin markaasyo wey yaa man iladii kumaa tawallaa tawaliyey alradda radinta liwafdi qurayshin qoraysh wafdigeeda lagu radiyo waxay la yimaadeen weliba kaasoo niyaabatan can ilmuslimiina muslimiintana wakiil ka ahaa wey bimacnaa afhayeenka u hadlay muslimiinta yow ahaa maalintaasi xabashi labadani markay tageen oo ay hadaladaa jeediyeen ninka yacni u hadlay muslimiinta xabashi joogtay muhaajiriinta u hadlay oo ku radiyey hadalada quraysh ku radiyow ahaa wey jacfar ibn abi aalib ayuu ahaa wey jacfar wuxuu ahaa afhayeenkii asxaabu rasuulilaah xabashi ayuu markaas yowi maada qaala najaashiyu najaashi muxuu yidhi lamaa samica markuu maqlay kalaama jacfar ibni abi aalib jacfar ibnu abi aalib hadalkiisa markuu maqlay ou dhegaystay najaashi muxuu ku jawaaba ou yidhi qaala najaashi wuxuu yidhi ina haada kankadi jacfarow hadda aad sheegtay oo qur'aanka adigu hadda aad akhrisay ah iyo wladii jaaa bihi ciisa iyo ciise waxa uu la yimid oo injiil ah yakhruju ay yakhrujaani waxay ka soo baxayaan min mishkaatin waaxidatin hal dariishad hal dariishaday kasoo waalbaxayan labadoodii wey waa ka sidaas w inaliqa baxa buy wuxuu u jeedaa najaashi labada nin buu u jeeda markaas wy cabdulaahi bn umaya iyo camr ibn caas baxa buu yidhi wallaahi laa usalimhum quraysh inaanan gacanta u gelinaynin maya laa usallimuhum inaanan gacanta idiin soo gelinaynin ilaykuma labadiina abadan yaa labadiina abadal abad inaanan gacanta idiin soo gelinaynbu ninka eh, raggan oo yani maaragtay muslimiinta ah inaanan gacanta idin gelinayn isaga taga buuri u fiirso wey ina haada kan kadi oo jacfarow aad sheegtay iyo waladii jaa bihi ciisa iyo ciise wuxuu la yimid yakhrujaani waxay ka soo baxayaan min mishkaatin waaxidatin hal dariishad bay kasoo wada baxayeen markaas wy inaliqa baxa wallaahi laa usallimuhum ilaykuma abadan inaanaan gacanta idiin soo gelinaynin buu yidhi najaash u fiirs markaasyo wey waa boqor oo boqoradii ilaahay subxaana wa xaqa waafajiye ayuu ka mid ah markaasyo wey maadaa nastanjidu min hada almowqif mowqifka kan maxaan kala soo baxaynaa fawaaida mowqifkan aan kala soo baxayna waa maxay wy nastanjidu waxaan kala soo baxaynaa mowqifka kan ana alxaqa haalibun xaqu inuu guulaysanayo mar weliba wa ana albaaila baailkuna zaahiqun oo yahay ku zuulayo baaba'aya iyo wa ana taqwa allaahi ilaahay cabsidiisu sababu lkhuruuji bixidda sababteedu inay tahay cabsida ilaahay min almacaasiqi ciriiriga iyo dhibaatada laga baxo ilaahay taqwadiisa inay sabab u noqonayso iyo wa ana aliimaana iimaanku yaqlibu inuu ka guulaysanayo annifaaqa waalkufra munaafaqnimada iyo kufri inuu ka guuraysanayo wa haada kan kadina misdaaqun ay weeyaan liqowlihi tacaala ilaahi subxaana wa tacaala qowlkiisa ayuu misdaaqu yahay allah muxuu yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan ruuxa ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa oo awaamirtii ilaahay u hogaansamaa rabbi wuxuu ka reebay ka fogaadaa yajcal lahu ilaahay wuu u yeelaya ruuxaasi makhrajan buu u yeelayaa ciriiri kasta dhibaato kastoo ku timaado shirqool kastoo loo soo maleego yacnii maaragta haddaba hagardaamo kastoo loola yimaado ilaahay wuxuu samaynayaa makhraj uga baxa wey qoraysh dulmigii ay wateen gardaradii ay wateen shirqoolkii ay soo degeen oo intaasoo dhaqaale hadiyooyin ah najaashi iyo wadaadadiisa ay u keeneen ilaahay baa fashilay subxaana wa tacaala markaas yow way ku fashilmeen way ku baaba'een way ku halaagsameen waxba natiijo faa'iida kama gaarin bal ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa muslimiinta diintooda caqiidadooda la soo cararay ilaahay guul buu ka siiyey subxaana watacaala sidaasi wey kuwaasna ayagoo hoogay ayaa halkii ka noqday markaasi wey marka mar weli waxaad ogaataa xaqa inuu sida u guulaysanayo baatilkana sida u baaba'ayo wey hal aamana najaashiyu najaashi ma rumeeyey binubuwati muxamadin sala allahu caleyh wasalam muxamed nebinimadiisa ma rumay najaasha nacam haa aamana najaash wuxuu rumeeyey bimaa jaaa bihi muxamadu sal allahu caleh wasalam nebi muxamed waxa uu la yimid ayuu rumeeyey wasadaqahu dhabnimo ayuu u qaatayo u rumeeyey haddabawi maa mowqifu qurayshin qoraysh mowqifkeeda muxuu ahaa cindama sdaada daakhiluuna kolkay kordheen kuwa gelaya filislaam islaamka dadka soo gelaya markay kordheen qoraysh mowqifkeed muxuu noqday yaa mowqifka quraysh ay qaadatay muxuu noqday wey ijtamacuu quraysh way kulantay waatafaquu waxay isku waafaqday quraysh calaa muqaaacati bani haashim reer bani haashim oo dhan in la gooyo iyo bin cabdilmualib bilkuliya bataatama in la gooyo dhammaantood dhammaantood in xiriirka loo jaro gabdhaha laga guursanin aan gabdha loo guuranin wax laga gadanin ayagna dad wax ka gadanin bataatam in la gooyoba wiii reer bani cabdilmualib bani haashim sheegta gaalkooda muslimkooda in la gooyo ilaa yani qofkii quraysh soo raaca mooyaane sooma jeedid marka maalintaaseeto quraysh waxaa raacay bari abilahab bis abilahab baa raacay intooda kale reer bani haashim reer cabdilmualib nebi maxamed ay taageereen xataa kuwooda gaalada ah nebi maxamed ay taageereen calayhi salaatu wasalaam u fiirso wey waa ka hadaba ijtamacuu way kulmeenoo quraysh watafaqu waxay isku waafaqeen calaa muqaacati bani haashim wa bani cabdilmualib in la gooyo reer bani haashim reer bani cabdilmualib bilkuliya bataatanba wa katabuu waxay ku qoreen tilka almuqaaaca goosmadaas waxay ku qoreen fii saxiifatin warqad wa callaquuha warqadana waxay ku xireen fii joofi lkacbati kacbada dhexdeeda ku xireen si marka qolo kastoo carabta ka mid ah hadday timaado warqadan ay u aragto oo hadhowdii loo xasuusnaado oo heshiiskii inuusan burin mar weliba dadku ogaadaan goosmadaas inay daa'im tahay markaas og man tawallaa kitaabata asaxiifa yaa tawalinayey qoraalka warqadaas warqadaas qoraalkeeda yaa tawalinayey yaa gacantiisa ku qoray tawallaa waxaa tawaliyey kitaabataha warqada qorideeda bakiid ibnu caamir ibnu xaashim nin la ohan jiray mushrikiinta ka mid ah asigaasa tawaliyo gacantiis ku qoray fadacaa rasuululahi sal allahu caleh wasalam ilaahay rasuulkiisa ayaa habaaray calayhi ninka bakiid ibnu caamir la yidhaahdo fa shullat yaduhu gacantiisii way engegday bal ninkaas gacanta uu ku qoray waa qalashe iyadoo dhan ya waxay noqotay midaan dhaqaaqayn shaqaynin bay noqotay markaasyow nabiga habaare calayhi salaatu wasalaam kam kaanad muddat lmuqaadaca goosmada muddadeeda imise ahayd nabi cala salaam iyo qaraabadiisa goosmadii quraysh ay goysay imisay ahayd muddadeeda imisay gaartay wey zuhaa'a alaaa siniin saddex sano ku dhowaad bay gaartay goosmadaasi wey saddex sano ku dhowaaday gaartay wey oo runtii dhammaantood isugu tageen reer bani hashim reer bani cabdilmudan nabiga ka mid yahay ay isugu tageen gol abiaalib iska lahaa w meel gosha abiaalib iska lahaa halkaasay degeen fii fatrati almuqaacati goosmada fatradeedii wulida waxaa dhashay saxaabiyun jaliilun baa dhashay faman huwa iyu ahaa saxaabigaas wey cabdulaahi bnu cabaas ayuu ahaa wey saxaabigaa dhashay wuxuu ahaa cabdulaahi bnu cabaas markaa sidaas wey man qaama binaqdi saxiifati warqadda la burburinteeda yaa u kacay waradaas markii dambe waa la burburiye mogta warqaddaa markii dambe waa la burburiyey rag baa u kacay ilaahay waafajiyey walow aynan soo islaamin mushrikiin ay ahaayeen laakiin waxay u danqadeen dadkanoo qaraabo iyo ehel ay yihiin intaasano la gooyey oo xaaladooda meel khatar marayso ay u danqadeen soo ma jeedid kolka raggaa u kacay baa la rabaa markaas qaama binaqdihaa warqadaasi la burburinteeda waxaa u kacay hishaam ibna camr ibna caamir ibna lu'ay ninkii la ohan jira ayaa kacay ninkaas xoogaa hooyadiisa maaragtay ay reer bani haashimad markaas hore abtiyaashiisii ahaayeen kolka asigaasaa u danqaday oo yidhi ma dhici karti wey weliba ninkaaseeto habeen kasta wuxuu geen jiray rati oo gaadiid ahoo raashin iyo dhar iyo waxwelo ku buuxo ayuu habeen kasta u dhuuman jiray bali oo si dhuumasha ugu geen jiray markii dambana asigaa soo aasaasay asiga afar nin kale in warqadaas ay burburiyaan ayagaa ka tashaday wey sooma jeeda afartooda shanay ahaayeen habeenima ka tashadeen subxiina iyadoo la wada dhuuban yahay kacbada hareeraheeda iyo gudaheeda abijahlata raggaas in joogaan intay markaa qaab xeelad ay adeegsadeen ay warqadii ay jexjexeen markaasi wey ila lama hadli kara ay laftooda mushrikiin waayo dad muslimiin ma ahayn markaas yowi haddana qabiilku reer bani haashim reer bani cabdilmualibna ma aha marka xilligaasna qabiilka lagu kala baqi jira reer hebel reer hebel ayaa lagu kala baqi jira markaas yowi maadaa nastanjidu maxaan kala soo baxaynaa mimaa qaamat qurayshun bificli wy quraysh waxay ugu quntay ficilkeedaas kaas ah maxaan ka qaadana maxaan kala soo baxaynaa wy waa maxay waxaan kala soo baxayno quraysh ficilkaas oo cadowtinimada ah oo ay nebiga iyo reerkiisa ay ku goysay maxaan kala soo baxaynaa wey nastanjidu maa yatii waxa soo socdaan kala soo baxayna kow maa tacarada rasuulu sal allahu calayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxuu u banbaxay lahu maaga iyo walmu'minuuna mu'miniintaba min aladaa dhibkaay u banbaxeen iyo walilqihaadi iyo rafaadka min qibali kufaari qurayshin quraysh gaaladeeda xaggeeda wey soo ma jeedid yacnii meesha waxaan kala soo baxaynaa nebigeena calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintaba dhibkii ay ugu bambaxeen iyo walildihaad ildihaadku waa dhibkii oo lasii adkeeye wey rafaad wey yaa rafaadkii iyo dhibaatooyinkii adcadkaa nebigeena iyo maaragtay mu'miniintiisii oo ilaahay subxaanah wa rumaysay ay maaragtay ay u bambaxeen dhanka iyo gaalada qurash ay kala kulmeen taasaan ka qaadan markaas in la dhibay u fiirso oo go go'doomin lagu sameeyey nebigeena calayhi salaatu wasalaam iyo ummadiisii ama saxaabadiisii waa kaa dabawoy qodobka labaad maa asaaba rasuululahi sala allahu caleh wasalam waxaan xagga kala soo baxa waxaan kala baxaynaa maa asaaba rasuula allahi sal allau alay waslm ilaahay rasuulkiisii waxa asiibay oo min imtilaa'in oo imtixaan ah cazaaun samarsiin wey likulli maa yusiibu lmuminu qofku muminka wax asiibaya kulligii fii xayaatihi noloshiisa dhexdii ku asiibaya ayaa lagu samarsiinayaa sidaasyow maxaayl maanta qof kastoo ilaahay dartii loo dhibo u qof kastoo maanta ilaahay dartiisa loo raadsado qof kastoo maanta madaciisa ilaahay tawxiidkiisa iyo diinkiisa u difaacaya dartii lacag intaa loo saaro dhammaantood nebi maxamed baa ka wariyay calayhi salaatu wasalaam maxamed baa madaxiisa la saaray alxakadii la saarayo nabi maxamed baa shirqool dil loo degay haddii wax la dilayo oo firsan wey yaa shirqool loo degay in la dilo marka waxaa weeye dhib kastoo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dacwadan loo soo gaarsiiyey waxay samarsiin u tahay qof kastoo mumin ah noloshiisa wax casiibayo oo ilaahay dartiisa loo dhibayo sooma jeedid nebi maxamed waa loo soo dhibay ma lagu dilahaa ama shirqool ma lagu dhigay maxamed waa loo soo dhigay shirqoolkaas dilka ma lagu tashaday neb maxamed loo soo tashaday madaxaaga lacagintaa ma la saaray neb maxamed waa la soo saaray haye ilkaa ma la jebi neb ilkiisa la soo jebiye u ma lagu daqray ilaahay dartiisa aa neb maxamed loo soo daqray ilaahay dartiisa waakadaa sidaasi wy maa addaa ilaa sabrihim waxaa kaloo meesha kala soo baxaynaa maa addaa <clears throat> waxaa keenay ilaa sabrihim samirkoodii wa habaatim sugnaanshahooda calaa hada alibtilaa asxaabu rasuulillaah imtixaankaas inay ku adkaystaan ku sugnaadaan ku dulqaataan waxa keenay ay meesha kala soo baxayna huwa kaasna waa maxay tamasukuhum ku dheganaanshahooda wey bicaqiidatihim caqiidadoo ay ku dheganaayeen allatii caqiidadaasoo tacallaqat quluubuhum qalbiyaalkooda ku dhigtay wamtasaj biha quluubuhum qalbiyaalkooda ay dhehday ya yacnii caqiidadaasi oo qalbiyaalkoodii ay ku dhegeen oo ay ku dhehmeen maaragtay taasaa keentay samirka iyo dulqaadka iyo suqnaanshaha imtixaanka oo saa u dhibka badan la marinayo haddana inay ku dulqaataan markaas owi nin haddaad aragto gaalo haddii xooga cabsi geliso ama wax laga sheego gaalo u cararayo safkooda gelayo ama isu dhiib haddaad aragto iimaan ma lahayn markii hore wey iimaan isku celiyo caqiida sax isku celiyo horayba ma haysani markaas sidaasyo wey taxqiiqu hadafihim qodobka afaraad waxaa laga qaadanayaa cadowga hadafkooda waa ka markaas yowey taxqiiqu hadafihim asxaabu rasuulilah hadafkooda la xaqiijintiisa meesha ka qaadanayna kuwa kaasuna waxaa weeye amnu diini diinka aami noqoshadiisa kow wa wsalaamaة alcaqiida caqiidada nabadgelideeda laa taxqiiqu madaamici dunya adduunyo gurye la xaqiijintii ma aha iyo wasalaamat ljasadi jasadka nabadgelidiisa ma aha asxaabu rasuulilah ku doonaynin samirkaas dulqaadkaasi ilaahay dartii ugu dulqaadana dhibaatooyinkaas ma ka ahayn beri adduunyo guryo ha lagu dhiso villooyin ha lagu sameeyo darajooyin ha lagu siiyo jaga ha lagu siiyo yacni marata aad naftaada badbaadid ma ahayn bal waxay intaas u samrayan u dulqaadanayeen oo dhibaato loo marsiinaya waxay ahayd diintooda caqiidadooda inay u badbaado wey diintooda inay u badbaado islaamnimada u badbaado ay noqdaan dad xornimo ilaahay ku caabudaya subxaana wa tacaala taasayd markaasi wey wa amnu diin ayuu hadafkooda ama beegsigooda la caqiijintiisa wuxuu ahay diintooda inay ammaan gasho caqiidadooda nabad gasho laa taxqiiqu madaamici dunya adduunyo damacyaalkeeda la ma ahayn iyo wasalaamatu ljasadi jasadkooda inuu u nabaadgalo keliya ma ahayn waxay raadinaya markaas yowl mataa maata abu aalib abu aalib goormuu dhintay maata fi sanati alcaashira abu aalib wuxuu dhintay sanadkii tobanaad oo min albicati soo bixinta wey bucayda ay bacda khuruujihi yani maaragtay haddaba nebiga soo bixidiisa kadib min ashicbi wey markuu gosha ka soo baxay kadib wey ilaa abi aalib naftiis waa ku jira mogta asigu raggiina nabi maxamed taageeru ka mid ahaa mushrik ba ahaadee oo godka la galo ka mid ahaa wy hal maata ma dhintay abi aalib cala alkufri gaalnimu ku dhintay nacam haa maca kownihi weliba asigoo ah abi aalib asaacid alayman yaa garabka midgeed lirasuuli sal allahu caleh wasalam asigoo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam garabka midgeed u ahaa haddana gaalnimo ku dhintay wy ilaahayna waa sheego inaka laa tahdii man axbabta baa linabina cala salaatu wasalaam adigu ma hanuunin karaysid qofkaad adigu doonta markaas yowi limaada xazina nabiyu sala allahu calayh wasalam nebiga maxuu u tiiraanyooday lamaa maata camuhu abu aalib abu aalib marku geeriyooday wy abu aalib markuu geeriyooday nebigu maxuu u tiiraanyooda u murugooday wy liannahu kaana zaa'idahu liannahu abi aalib kaana wuxuu ahaa zaaidahu nebiga difaaciisi ayuu ahaa wacaafahu kii maaragtay oo koobayo ilaalinayu ahaa wanaasirahu kii u gargaaray ayuu ahaa abi aalib markaasyow aad u gargaara waa ninka yiri wy wallaahi lanamnacannahumaa baqiina abada bur waan difaacaynaa muxamed intaan noolnahay intaan noolnahay waan difaacaynaa qof usoo dhowaan kara ma jiro ninka yiri markaasyow bar nabigeena calayhi salaatu wasalaam aaduu ugu wanaagsanayay abidaar mintuu noolaa waa ka baqi jireen gaalada markaasyowoy markuu dhintay ayay ciqaabkii iyo dhibkii ay ku sallaba kacalayn markaasyowoy mataa twufiyat khadiijatu khadiijo bintu quwaylid goormee la ofsaday iyadana twafiyat khadiija waxaa la oofsaday fi sanati alcaashirati min albic sanadkii tobanaad ee bicada nebiga soo diridiisii ayaa la oofsaday khadiija iyo wa qubayla alhijrati iyo hijrada horaanteedii weli intaan hijradana dhicin oo yani maaragtay oo la hijroonin ka hor sanadkii tobanaad ay dhimatay markaas hijrada weli aan la gaarin wey hijrada sanadkii saddex tobanaad ay dhacday maadaa kaana bacda mowti camihi wey yaa nebiga adeerkiisa markuu dhintay kadib wa zawjihi xaaskiisa khadiijo markay dhimatay kadib quraysh mowqifka ay qaadatay muxuu ahaa bimacnaa go'aanka quraysh wey quraysh go'aankeeda muxuu noqday ay qaadatay wey kaana mowqifuhaa quraysh go'aankeeda wuxuu noqday acaqa kuwa xakiya wa adlama waxna dulmiya ayuu noqday soo jeedin oo asxaabu rasuulilah inay sii fidaan bay ka shaqeeyeen inay hakayaan oo inay dulmiyaan markaas ulm ay sameeyaan id ciladeeda isdaadad waxaa korodhay cadaawatuha quraysh cadowtinimadeeda ayaa korodhay wa adiyatuha dhibkeeda ayaa kordhay markaas kaasina wuxuu ahaa dulmi iyo hakin ay ugu talagaleen ilaahay dacwadiisa diinkiisa ummadda inay ku hakiyaan markaas maa mowqifu nabiy sal allahu caleh wasalam nebiga mowqifkiisii muxuu noqday min haadihi alcasabiyati casabiyadatan albaadilati ee baailka ahayd markaasi wey casabiyada tan quraysh ay isku go'aansatay nebi maxamed iyo asxaabtii inay dhibaan ahay oo baailka casabiyada baailka ah nebigana go'aanka oo ka qaata muxuu ahaa wey cazama nebigan wuxuu go'aansaday alkhuruuja ila aaif inuu aado xagga iyo aa'if wasaara ilayha halkan waa u baxay markaas yow waa kaa weeyaan wuxuu go'aansanay caleyh salaatu wasalaam inuu daa'if aado ayuu go'aansaday isla markaasna wasaara nebigu waa baxayo waa socday ilayha ilaa yacni maaragtay haddaba daa'if markaas yow hal raafaqahu axadun axad mala saaxiibay fii haadihi lirxatowy rixladaa safarkaa daa'if nebigeena ma keligiisaa baxay mise axad oo saxaabadiisa ka mid a la saaxiibay wy nacam raafaqo nebiga waxaa sii raacay oo la saaxiibay mawlaahu addoonkiisii horay u xoreeyey zayd ibnu xaarita la oran jiray ayaa nebigeena la saaxiibay xagga u raacyo hal raxaba bihi ahlu daa'if reer daa'if ma soo dhoweeyeen nebiga reer daa'if nebiga markuu u tegay calayhi salaatu wasalaam ma soo dhoweeyeen laa ma soo dhoweynin bal khayabuu waxay hoojiyeen aamaalahu nebiga iyo didiiladiisay hoojiyeen wa aadahu nebigu way dhibeen wa akhraju weli way soo saareen daaf way ka soo saareen ayagoo soo dhagaxyaynaya dhagax ku soo waalay nebiga wiilal dhallinyaro caqla wax magarata ah intay u soo aruuriyeen nimankii madaxda u ahaa daa'if ay nabigeena calayhi salaatu wasalaam dhagax kala soo daaleen ilaa yacni uu soo cararayo dhiig fara badan ka baxayona calayhi salaatu wasalaam markii dambena uu galay beer ay iska lahaayeen niman la dhihi jiray cudba ibnu rabiica iyo shayba ibnu rabiica nin la odhan jiray mushrikiinta waaweyneed ee gaalada qurayshta beer timir ay lahaayeen ilaa uu gudaha u gal nabigana calayh salaatu wasalaam asigoon yacnii jihadii ka dhuntayo uusan kala garanaynin wey hal laqiya rasuul waa kaa wey maa muddatu iqaamati bidaa'if joogidda nabiga calayhi salaatu slam daa'if imisay qaadatay wey muddo intay qaadatay muddo intee bay qaadatay nebiga calayhi salaatu wasalaam joogidiisii daa'if kaanad shahran bil ay qaadatay oo casharata ayaam ama toban maalmood hal laqiya rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku mala kulmay axadan fii ariiqi cawdatihi soo noqoshadiisa uu xagga iyo maka u soo noqonayay axad wadada ma kula kulmay nacam laqiyani wuxuu la kulmay cidaasan ayuu la kulmay annasraaniy wiilkii yaraa cidaas la odhan jiray reer nasaar u dhashay weliba gaar ahaan reer niinawa kasii ahaa wadanka ciraaq yani muusul gobolka la yihaahdo tuulo ku taalo badda u dhoweeyaan ninawa la yidhaahdo wiil u dhashay halkaas waa qaryadii nebi yuunus ayuu la kulmay nebigeena nebigeenawi fa aamana bihi caddaas nebiga ayuu rumeeyey wa sadaqahu waa rumey ninkaasiwy of isowy wiilkaas wuxuu ka shaqaynaya beertan cudba iyo shayba ayuu ka shaqaynayey nin markuu beerta soo gala isagoo jaha aan hayninoo geed hoosii fadhiistay ayaa nimankii cudba u ujeedeen shayba u jeedeene ayagaa xoogaa soo danqaday waxay dhaheen ninkaas u gey canab u gey dambiil bay tumur ugu soo qaaday canab iyo timir iyo waxbuu ugu soo qaaday nebigu u keenay markaas nin markuu gacanta geeli bismillaah uu yidhi wiilkii waa yaabay war meeshaa meel bismillaah laga yaqaan ma ahaane adeeru yaa tahay buu kolkaasna war adigu yaa tahay wy anu niinawa aan ka dhashayo waa kaa nebiyo reer niinawa ayaan ahay markaasuu qaryadii walaalkay yuunus miyaad ka dhalatay buur yuunus yaa ku baray buur e yuunus nebi u ahaa ani nebiyaan ahay walaalaan ahay buur kolkaasuu wiilkii markana calislam intuu kusoo furursaday wejiga iyo gacmaha iyo ka dhodhonkada iyo markaasu meeshii ku rumay markaas yaa faa'iidu nabigeen calayhi salaatu wasalaam daa'if intaas u tegey ilaahay subxaana wa fadligiisa wiilkaasaa ilaahay subxaana wa iimaanka waafajiye u fiirsan wey yaa nin ilaahay baadiyeeyey cisuu hanuunin kara ma jiro sooma sidaasoo kale waxaa ka faa'iidaysay jinni koox jin ahaana way ka faa'iidaysay nebigu soo noqoshadiisiyo wey oo daa'if ka soo noqday ayagu way ka faa'iidaysteen subax subaxyada ka mid ah meel naqala la yira nebigu uu ku tukanayo ayagana ka faa'iidaysteen oo ay qur'aankii maqleen ay rumeeyeen ayagana markaas wey waa kaadaba sidaasi wey kayfa caada sal allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam qaabkee uga soo noqday min aaa'if siduu ahaniga markuu daa'if ka soo noqonay ma faraxsanaa sidee wey caadda nabig alai slam wuu soo noqday mahmuuman asagoo la murugeliyey maqmuuman oo weliba yani maaragtay la tiraanyo geliy ayuu soo noqday nabigeena sal allahu aleh wasalam isku macno wey mahmuuman maqmuuman macnahu asagoo la murugogeliyeyoo la kurbeeyey ayuu soo noqday walaakina lagu noqoye allah alle ayaa arsala soo diray ilayhi nebiga malakaljibaal nabigeena calayh salaatu wasalaam waxaa loo soo diray ilaahi subxaana wa tacala wuxuu soo diray malagii buuraha oo dhan qaabilsanaa arladan wax buura ku yaal malagii qaabilsanaa ayuu ilaahay usoo diray subxaana wa tacaala liyakuuna malagaasu u noqdo munafidan ku fuliya awaamirhu nebiga awaamirtiisa in amaro haddou amro markaas yow waatuuri yaa rasuul allah bal ifasax buu yidhi nimankan qurayshta oo sidaa ku dhibaya labada buurood ay dhexda ka degan yihiin ayaan isku keenayaa sida makiinta muufada shiida dhagaxa maaragtay ay u shiidda oo kalen u shiida u baabi'inayaa buuri kolna calislan waa ka diiday nebigana calismaya buuri waxaan rajaynayaa ayagu haddii sidaa noqdeen caruurta ay dhali doonaan in ilaahay ahlu tawxiid ka dhigi doono taasaan ilaahay ka rajaynayaa buur markaa sidaas yowi istakhrij kala soo bax min haadihi rixla rixlada tan oo shaaqati ee dhibka lahayd waxaad kala soo baxdaa bacda alcibari cibarooyinka qaarkood kala soo bax allatii nastafiidu minha aan ka faaidaysanayno yaa cibarqaadashooyinka qaarkood aan ka faa'iidaysanayno kala soo bax rixladan dhibka leh dhexdeeda markaas kow habaatu rasuuli sala allahu caleh wasalam rixladan daa'if waxaan kala soo baxaynaa rasuulka suqnaanshihiisa kow oo yani dacwadiisa iyo yani camalkiisa ku sugnaa oo ku taagnaa wey wa cadamu ya'sihi iyo quursasha la'aantiisana mar inuusan quursanin asigoo maka sidaa loogu dhibay daa'ifna sidaa loogu soo dhibay haddana nebiga inuusan quursanin wey mahmaa cadumat alaxdaaثu dhacdooyinka si kastay u weynaadaan walmasaa'ibu masiibooyinka iyo dhacdooyinka si kastay u weynaadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam marna inuusan u jinjixin baan ka qaadanaynaa uusan yani ma quursanin dacwada wey waa sidaas wey loo baahan yahay wey adigu hasliin dadkan war ma maqlaayaan dadkan diin ilaah ma qaadanayaan kuwan wax la dheh jooga ma aha dhihin waxaa la rabaa mar weliba dacwada in ilaahay loogu run sheego wey adi shaqa kumalid ninka kaa qaata wey haddii hal nin ku yimaad u sheeg haddii toban ku timaad u sheeg haddii boqol ku yimaad u sheeg haddaad weyso magaalada ku wareeg diyaarsihii dacwada waa camalkii ambiyada ilaahi subxaana wa tacaala lasoo diray marka adi inaad tidhaahdo kuwan waxba maqlaayaana naga daa kuwan waxba u sheegin masaajidka cashar halinaa soo fadhiisanaya ma halninba wax loo sheegaya ma lama dhahayo wy xaqa waa la sheegaya dacwada ilaahi subxaana wa tacala umad waa la gaarsiinaya ha ku fakerin adiga intaas maxay iga qaadan weysadhin markaas qodobka labaad suu mucaamalati ahli daa'if waxaa laga qaadanaya mucaamalada xun reer daa'if nabiga calayhi salaatu wasalaam kala tucaamuleen maa nebigan ala markuu u tegey saddex nin buu utagey isla dhashay isla dhalatay cabdiyaaleyl iyo mascuud yaaleyl iyo saas ah, cabdiyaaleyl iyo mascuud saddex nin bay ahaayeen oo isla dhashay oo daa'if markaasi madax ka ahaa wey kolka reer taqiif wey mogta ayaga marka nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu u bandhigay dacwadiisa inay ilaahay rumeeyaan towxiidka ilaahay qaataan shirkiga ka tagaan oo ma maxamed markaas dacwadiisa ay ku garab siiyaan kolka saddexdoodaba ku jejeesa nebiga kuwa bacdal buu yidhi yaa kuwa wuxuu yidhi yani kuwa wuxuu yidhi ilaahay cid kale muu waayo uu soo dirsado markuu adig kusoo dirsanayo hadal noocaas jeesjees buu yidhi kun wuxuu yidhi yani haddii run ay tahay ilaahay kusoo dirsaday maba kula hadlayo waa iga weynta haddii been tahay ma kula hadlaayo hadda nin beenlow baa tahay war saasoo kaleu yidhi ado hadallo jeesjees aan fiicnayn ay nebiga kula hadleen salawaatu rabbi wasalaamu calayh kadibna uma aaba yeelino rag oo ah wax magarato ahoo iska caqli fudud iyo ku intay isku soo ururiyeen ayay dhagax lasoo soo fuuleen nabig salaam iyo saaxiibkiisii la socday yani maarata zayd ibnu xaarita markaas yowi heer ay kala lumaan markaas yowi kolka waxaa weye marka mucaamalada xun ahlu daa'if nebiga ay kula tacaamuleen baa meesha kala soo baxay naawud qodob saddexaad lam yujaazi mucaamalatahum mucaamaladoodii reer daa'if asaya xumeed nebigu kuma abaalgudin bimilihi iyadoo kale kuma abaalgudin bal dacaa lahu nebigu waa u duceeyey biducaa'ihi lmashhuur ducadiisi caankeed buu ugu duceeye uu yidhi allaahuma hadi haqiifan ilaahu reer haqiif soo hanuuni wa'ti bihim ayagoo dhan keen saas ila subana wataala saasoo ku barya ilahi ku barya subxana wa tacaala war ilaahayow reer haqif soo hanuuni buuri xaqa iyo iimaan ku soo hanuuni wa'ti bihim rabbiyow la imow ayagoo wada jir rabbiyo noo keen ahlu iimaan ahlu tawad noo keen saas ugu duceeyey waa ka hadaba sidaasi wy shafaqatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam midda saddexa afaraad aan ka qaadanayna waxaa weeye nebiga naxariistiisa calaa qowmihi iyo wa dulqaadashadiisa wa sabrihi samarkiisa calaa dulmihim dulmigoodii ay u geysanayeen nebiga uu ku samray u dulqaadanayay kaasna waa kala soo baxayna cibrooyinka markaasyow mataa kaana alisraa walmicraaj goormay dhacday israa oo dhiilminta loo jeedo iyo micraajna korsiinta loo jeedo goormay dhacday israa waxa weeyaan dheelminta nebiga laga dheelmiyey xaramka maka baytlmaqdes la geeyey habeenkaas kaas israa la yidhaahdaa micraajkana waxa weye wuxuu ka bilaabanayaa bayt almaqdas ilaa samadaha markaas yowy micraaj baa la dhaha kursiyan wey la kursiya markaas sidaas yowy kaana wuxuu dhacay israa walmicraaj qabla alhijrati hijrada horteeda u dhacay iyo wa bacda soo diridda nebiga kadib markaas inta udhexaysa dhacday hal takarara alisraa walmicraaj ma soo noqnoqday alisraa walmicraaj ma soo noqnoqday laa ma soo noqnoqonin bal kaana maratan waaxida hal mar keliya unbuu ahaa alisra walmicraaj hal mar keliya unbuu dhacay wey udkur sheeg bacda maa shay qaarkii ra'aahu nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabiga calayhi salaatu wasalaam ou arkay leylata alisra walmicraaj habeenka leylatu lisraa walmicraaj nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalahu arkay qaarkood wax ka sheeg waayahay kow maa mara marka koobaad nebiga ma marin bimala'in akhyar oo min almalaa'ika akhyaar malaa'igta ka mid ah oo samada dhexdooda ku sugan nebiga ma marin ilaa amaruuhu neb waxay farayeen malaa'igtaasi bilxijaamati toobinka toobin bay farayeen soo ma jeedid wa qaaluu waxay odhanayeen yaa muxammed mur ummataka bilxijaama ummadaada toobinka far inay istoobaan xanuunka og walidaalika ma dhowa toobinka boqol iyo afartan i ka badan cudur ayaa lagu daaweeya baa layidhaha toobinka markaasi og cuduradan maanta maanta dhacaya dhiigkarka la iyo yacni maaragtay sokorta iyo waxaasoo laf xanuunka iyo dhammaantood waxa weye waa lagu daaway xijaamada xijaamada waxaa weye waa maasha allah wey nabi aleh salaatu wasalaam aad buu u faray markaasyo wey daawo wey sidiisaba cudur hadduu yimaado dhiiga oo cudurka si dhiigu ku dhaca mugtahay cudur kastoo dhacay dhiigu ku dhaca soo ma arkan adiga dhakhaatiirtu dhiiggay qaadaa ninka haddii dhiigkar ku dhaco haddii skor ku dhacdo haddii tiibisha ku dhacdo waxaasoo dhan dhiigga la qaada sooma dhiiggaasaa la baara soma laba iyo toban dhiig iyo waxbay sheegan sooma marka dhiiggaasoo wasakhoobay wey kolka saa darteed waxa wey haddii wasaqdiiba dhiigga la bixi ka waran wasaq meesha laga bixiyo wey maasha allah ilaahi subxaana wa tacaala caafimaad baa laga rajaynaya markaa sidaas wey qodobka labaad ra'aa rajula ninba nin ra'aa nin wuxuu arkay rajula nin ayuu arkay qaacidan fadhiya calaa yamiini ninka midigtiisana aswidatun dad fara badan ay yihiin wa calaa yasaarihi bidixdiisana aswidatun dad fara badan ay yihiin ayuu arkay nebiga idaa nadar ninkaas markuu fiiriyo qibala yamiinihi inaysa midigta dadka faraha badan fadhi markuu fiiriyo dacika wuu qoslaya wa idaa nadar hadduu daymado qibala yasaarihina baka wuu oynaya dhanka bidx hadduu fiiriyo fa qaala ninkii wuxuu yidhi marxaban soo dhowow binnabiyi saalix walibni saalix nebigii suubanaayow iyo maaragtay ibnigii ama wiilkii saalix ahaa soo dhowow buuri qultu markaasaan rasuulku waxaan yidhi lijibriil waxaan ku yidhi man haada ninkan waa kuma qaala jibriil wuxuu yidhi haadaa abuuka aadam kani waa aabbahaagii aadam weeye nabi maxamed waa kow aadam buu la kunsooman weyne calayh salaatu wasalaam qodobka saddexaad wa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi lamaa curija bi korkii layla koray buu yidhi oo xaggii samadaha lay saaray marartu biqoom buu nabi qoom ayaan maray lahum adfaaru cijiyo u sugnaatay qoom cijiyo u sugnaataan maray buuri cijyahaasoo min nuxaasin ka samaysa nuxaas bahasha marka la dhalaaliyo ay qaboodo birta ka adeega badan maarta layihahd sooma jeedid waxay leeyihiin inbuu yidhi nuxaas cijiyo nuxaasay leeyihiin ma jabayaan ma daclaysanayaan u fiirsow yakhmushuuna waxay ku xoqayaan wujuhum wejiyadooda wejiya ku xoqayaan maxaad malaynaysaa maar oo oo sida sakiinta oo kale u dhuuban oo wejiga lagu xoqay jirka lagu xoqay jirkaas maqaarkiis hilibkiisana soo bixi maayo waa kaa sidaas wey yaqmushuuna waxay ku xoqayaan wujuh wejiyadooda wa suduurahum iyo xabadyadoodii wey faqultu waxaan idhi man haaulaa ya jibriil yayihiin kuwa kan jibriilow qaala jibriil wuxuu yidhi haaulaa'i kuwa kan alladiina kuwii weeyaan ya'kuluuna cuni jiray luxuuma annaasi dadka hilboodi wey waa kuwa dadka ilbahooda cuni jiray wayaqucuuna ku dhici jiray fii acraadihim dadka ciridogooda ku dhici jiray nasab dhiman waaye iyo reer hebel waaye iyo kidaa waaye iyo aflagaadada u geysan jiray naftooda iyo ehelkoodii iyo kuwa weeye maaragtay xanta iyo isku dirka iyo waa ka haddaba ka shaqayn jiray weeyaan buudi kolka khatarteeda leedahay wey cuquubada maaragtay qiyaamaha ay ka mid tahay dadka xanta iyo isku dirka iyo fasahaadka ummad u horseedaya ilaahi subxaana wa tacala ku ciqaabay markaas wey wa qaala sala allahu calayh wasalam qodobka afaraad nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laqiitu ibraahim nebiyullaahi ibraahim ayaan la kulmay bur nebiga leylata usriya bi habeenka aniga lay dheelminayay ibraahim ayaan la kulmay fa qaala wuxuu yidhi ibraahiim baa odhanaya yaa muxamadu muxamadow aqri ummataka ummaddaada iga gaarsii minii xaggayga asalaam iga gaarsii wa akhbirum u sheeg anna aljannata jannadu dayibatu turbati ciiddeedu mid fiicanoo carasan ah inay tahay wy lmaa'i biyaheedana oo macaayah u sheeg wa annahaa jannada arladeeda qiicaanu inay tahay mid siman iyo arlada inay simanta u sheeg magaraasow dhul siman inuu yahayow wa anna khiraasaha waxa lagu talaalayana subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah weeyaan talaalkeeda dhulkaas saa u simano u quruxsan talaalkiisa waa tasbiixda wey oo la badiyo subxaana allah walxamdu lilah la badiyo walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah la badiyo wey maadaa kaana mowqifu quraysh quraysh go'aankeedu muxuu ahaa min xaadiثat اlisraa wاlmicraaj ay ka qaadatay wey dhacdadii alisraa wاlmicraaj go-aanka ay qaadatay quraysh muxuu ahay ka qaadatay wey kaana mowqifuhaa mowqifkeeda wuxuu noqday inkaaran inkiraad ay inkirtoba habeenkaa nabigeena la dhalmiyey iwa takdiiban beenin ay beenisay ay noqoto markaas wey hal tawaqafat dacwatuhu sal allahu caleh wasalam nebiga dacwadiis ma joogsatay bacda dalika israa walmicraaj kadib nebiga dacwadiis ma istaagtay laa ma istaagin bal istamara nabigeen wuxuu daa'imay fii dacwaahu dacwadiisa la gaarsiintiisa linaasi dadka uu gaarsiinayay wuxuu ku daa'imay fi lmawaasimi kulamada waaweyn iyo waayriha mawaasimta waxaa weeye kulamada waaweyn oo carabtu sida suuqyada waaweyn oo yani maaragtay haddaba koley oho maaragtay matalan sanadkiiba hal mar suuqaha waaweyn la qaban jiray oo kale mawsimada xajka oo kale xilliyadaas maaragtay inuu calaih salaatu wasalaam dacwadiisa daa'imi jiray oo gaarsiin jiray mushrikiinta iyo carabta intabawi hal istajaaba lahu axadun axad nabigeena ma ku ajiibay fii tajwaalihi gaaf wareegidiisa filmawaasim mawaasimta yani meelaha kulamada waaweyn oo carabta isugu iman jiraan nabi oo gaaf wareegi jiro dhex wareegi jiray qof soo ajiibo ma jira dacwadaasi halkaas sidaa ku gaarsiinayo nacam ajaabahu rahdun nebigeen waxaa soo ajiibay jamaaco oo min alkhasraji reer khasraj u dhashay wey cinda alcaqabati weliba jabalka ama buurta caqaba layidhaha agteeda halkaas nabigu ku ajiibeen ay ku raaceen markaasyo wey ma ladii dacahum maxaa ugu yeeray lilijaabati bidacwati wey qolada reer khasraj waa qolo madiina degto carab ah wey madiina waxaa degi jirtay laba qolo carab ahoo isla dhalatay awsyo khasraj la oran jira markaasyo marka mar dambe yahuud baa soo dhex degtay sane dagaalamaya ayagoo dad wada dhashay ah yahuud baa isku diri jirta markaasyo kolka qoladan khasrajta dhowr nin bay ahaayeenoo maka yimaadeen inay taageero hub iyo dhaqaale iyo reer quraysh ay ka qaataan oo ay marka cows kula dagaalamaan kolka sidaa darteed nebigay la kulmeen intaynan carabtii quraysh la kulmeen bay nebigay la kulmeen nebi marka wuxuu wax ka fiican ma sheegaa buuri waa maxay ilaahay baad rumaynaysaan towxiidka ilaahay baad qaadanaysaan ilaahayna subxaana wa tacaala dhexdiin wanaag buu dhigayaa adinka qolodiina wey waaba waxaan raadinayna ina markaas yowi tiibaa marka dhacday maladii dacaahu maxaa ugu yeeray nimankaa reer khasraj lilijaabati ajiibidda bidacwatihi nabiga dacwadisa ay ajiibaan min dalika arinka waxaa weeye ana alyahuuda kaanuu qolooyinkan yahuudda madiina deganaaba waxay ahaayeen yuhadiduunahum kuwa ku handada reer madiina carabta reer madiina waxay ku handadi jireen biqurbi mabcasi nebiyin nebi la soo bixintiisa dhow ay ku handadi jireen nabigaasoo yattabicuunahu yahuud ay raaci doonaan haddii lasoo bixiyo wayaqifuuna bijaanibihi ay dhinac istaagi oo garab istaagi doonaan oo yuqaatiluuna marka dagaalami doonaan macahu nabigaala jirkiisa didahum ayaga lidkoodi markaas yowy oo ayaga marka carab sida ay ku dhammayntan ku baabi'i doonaan wey falamaa calimuu carab markay ogaatay reer madiina arrinkii markay ogaadeen falamaa calimuu reer madiina markay ogaadeen bacahu nabiga la soo diridiis markay ogaadeen ajaabu way ajiibeen nabiga dacwatu dacwadiisa ajiibeen watabacu way raaceen yahuudna waa khasaartayo waata ay ka soo horjeesa nabiga raacidiisa wey kam rajula min muslimiin ansaar ansaar muslimiinteeda imisay ahaayeen qadima kam rajulan imisa nin oo min muslimiin ansaar ansaar muslimiinteeda ka mid ah qadima min almadiinati magaalo madiina soo galay fi caami aani sanadkii labaad fi caami aani cashara sanadkii laba iyo tobanaad min albicati wey sanadkii laba iyo tobanaadoo bicada nabigeena maka uu ku sugnaa dacwada tawxiidka uu gaarsiinay intuusa soo jiran goor bay ahayde sanadkii koowaad ilan qolada yar oo reer khasraj baa nebiga la kulmogtahay ayagaasuu la kulmay sanadkii ku egey imisaa soo gashay sanadkii laba iyo tobnaad ahayd maka imisaa soo gashay oo madiina ka timid wey qadima min almadiinati sanadkii oo laba iyo tobanaad madiina waxaa ka soo galay itna cashara rajulan laba iyo toban nin oo min almuslimiina ka mid ah muslimiinta reer madiina islaamta ka mid ah wey hal laqiyahum rasuul sala allahu calayh wasalam rasuulku ma la kulmay nacam iltaqaa bihim wuu la kulmay maca jamaacati min asxaabihi asigooy la socdaan jamaaco saxaabadiisa ka mid ah ee nebigana la kulmay ragga labayo tobanka wey xataa baayacuuhu ilaa ay nebiga kulan baayacodeen baycat nisa raggaas yow nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay la galeen baycatu nisaa bay la galeen markaas yow macnaa beeco aan jihaad ku jirin wey baycatu nisaa waxaa weeye beycada aan jihaadka ku dhex jirin wey hal bacaa rasuululahi sal allahu caleh wasalam ilaahay rasuulkiisa ma diray macahum laba iyo tobankaa nin reer madiina axadan axad la jirkooda ma diray cinda cawdatihim noqoshadooda madiine ay ku noqonayeen nacam arsala nin wuxuu diray macahum la jirkooda muscab ibni cumayr ayuu diriyowy saxaabigii muscab ibni cumayr ahaa awalu safiirin fi lislaam ila alkhaarij ayuu ahaa safiirkii ugu horay nebiga u diro khaarijka u dira ayuu ahaa wey oo maka khaarijkeed u diro oo madiina loo diray wey man saara dayfan cindahu fi lmadiina muscab yow marti ugu noqday madiina dhexdeeda wey mankumaa saara oo u noqday muscab weeyaane dayfan marti cindahu manka agtiis ugu noqday filmadiina magaala madiina dhexdeeda wey yow yani maaragta ugu noqda marti ugu noqday wey saara cinda ascad ibnu zuraara muscab wuxuu marti ku noqday ascad ibnu zuraara agtiisa wey ascad ibnu zuraara saxaabiga la odhan jira agtiisa ayuu marti ku noqday oo halkaasuu degay wey kayfa qaama muscab muscab qaabkuu ugu kacay bimusaacadati ascad ibnu zuraara ascad ibnu zuraara yacnii la kaalmayntiisa yaa qaabkuu ugu istaagay wey qaama muscab waa kacay bitawciyati wacyigelin iyo wadacwati ugu yeerid lilislaami wey wacyigelin dadka lagu wacyigeliyo ilaahay tawxiidkiisa inay qaataan oo ay islaamaan oo ay shirkiga ka tagaan inay ilaahay subxaana wa tacaala hoggaansamaan ayuu ugu kacay muscab qaabkaas ugu kacay yacnii kaalmaynta iyo taageeridda walaalkiis cadcad ibnu zuraara markaas ogi maada kaanat natiijatu hadihi dacwa dacwadatan natiijadeeda maxay noqotay oo muscab madiina u gaarsiiye wey kaanat inatiijatu natiijadu waxay noqotay an dakhala khalqun kaiiru khalqi fara badan inay soo galeen filislaam ay soo galeen minhum waxaa ka mid ah usayd ibnu xudayr waa sacad ibnu mucaad ay ka mid ah usayd ibnu xudayr sacad ibnu mucaad waa waxay ahayn nabadoonnadii reer yacni maaragtay haddaba reer aws bay ahayn markaas yow raggaasa ka mid ah oo soo islaamay mataa caada muscab muscab ibnu cumeer goormuu soo laabtay min almadiinati madiina xaggeeda goormu ka soo laabtayo maka kusoo soo noqday wy caada muscab wuxuu soo laabtay qubayla mawsim alxaji xajka mawsimkiisa horaantiisa fi sanati aaliata cashara min albic sanadkii saddex tobana bicada maarata nabiga lasoo dirideeda yacnii mawsimka xajka horaantiisii ayuu soo laabtay mubashiran isagoo u bishaareeyey alrasuula sala allahu calayh wasalama binajaaxi muhimatihi dacwiya yaa nabiga cala salaam <clears throat> muhimmadiisii dacwada loo caanaynayay inay guulaysatay asigoo ugu bishaaraynaya wey mubashiran xaaluu ku bishaaraynaya markaasi muscab weeyaane an rasuula sala allahu caleh wasalam ugu bishaaraynayay binajaaci muhimatihi nebiga muhimadiisa guulaysashadeeda addacwiya dacwada loo canayo wey muhimmadiisa dacwad inay guulaysatay oo madiina wax badan ay ka hirgesheen markaasiyowey mataa kaanat baycat alcaqaba aaniya baycat alcaqaba ahaaniya goormay dhacday kaanad waxay dhacday fii mawsimi alxaji xajka mawsimkiisay dhacday waana min alcaami aali cashara min albica waa sanadkii saddex tobaad ee bicada ama soo diridda markaasi wey maa sababuhaa sababkayn muxuu ahaa wey yacni ma haddaba baycat alcaqaba ahaaniya maxaa u sabab ahaa wey kaana sababuhaa wuxuu ahay carda mawduuci hijrati rasul sal lay slam rasuulka hijradiisa mawduuceeda la bandhigidii ayuu ahaa wey ila almadiinati xagga madiina u hijroonaya lasoo bandhigideed ayuu ahaa wey sooma jeedin sababka kan wuxuu ahaa yaa hijrada rasuulka xagga iyo madiina u hijroodanayo mawduuceeda in lasoo bandhigo oo ay ka wada tashtaan asxaabu rasuulilaahi reer madiina reer ansaar iyo nebigeena inay maka ku wada hadlaan markaasi wey kaana sababuha yani baycat alcaqaba aaniya sababteed wuxuu ahaa carda mawduuci hijrati rasuul sal ly slam rasuulka hijradiisa mawduuceeda lasoo bandhigidii ila lmadiinati u hijroonayo wey iyo wa bacda an istaqara alislaamu iyo islaamka markuu sugnaado filmadiinati madiine markuu ku sugnaado kadib waxa la qabanayo waa ka sidaas wey kam kaana cadaduhum ijmaalan duuduub ahaan tiradood imisay ahaayeen dadka ka soo qayb galay beecada caqabatu aaniya tiradood meeqay ahay marka lasoo duuduubo wey kaana alcadadu tiradu waxay ahayd inain wa sabciina nafaran wey laba iyo toddobaatan nin bay ahaayeen sooma jeedi iyo wamra'atayni waa ka weyn maya kaana alcadadu inain wasabciina nafran bay ahayn imra'atayn iyo wasabciina rajulan laba haween iyo toddobaatan nin bay ahayn laba iyo toddobaatan ruux bay sidaa ku ahayn markaas yowi hal kaana macahu axadun nebiga la jirkiisii axad ma ahay oo min aqrabaa'ihi ka mid ah nebiga qaraabadiisi ka mid ah fii hadihi lbayca habeenka nebiga baycatulcaqaba aaniya yacni ragga reer ansaar reer madiina oo la gelayey caqaba korkeeda kula gelayey nebigana habeenkaas mala socday axad qaraabadiisa ka mida ah. nacam haa kaana macahu camuhu nebigala jirkiis waxa ahay adeerkiisa alcabaas ibn cabdmualib adeerkiisa cabaas ibn cabdilmualib ayaa la socday wy hal kaana alcabaasu aanadaaka musliman cabaas miyuu ahaa xilligaasi nin muslimu ahaa wey hal kaana alcabaasu cabaas miyuu ahaa aanadaaka xilligaasi muslima miyuu ahaa la maya cabaas xilligaas muslim ma ahayn lam yakun muslima ma ahayn walaakinahu asigu xadara wuu soo caadiray cabaas habeenkaas wuu caadirayo wuu ka qaybgalay liyandura inuu fiiriyo camra bna akhiihi wey walaalkiisa inanku dhalay nebi maxamed weeyaane arinkiisa inuu fiiriyo oo wayastawhiqa lahu inuu yacni maaragtay kalsooni adag ka qaato taasay ahayd wuxuu cabaas habeenkaas u tegay meesha wey mooyaane weli xilligaas ma soo islaamin wey lam yakun musliman ma ahayn cabaas walaakinahu xadara cabaas waa xaadiray uu ka qayb galay liyandura inuu fiiriyo amra ibna akhiihu walaalkiisa inanku dhalay cabdulahi bn cabdilmualib arinkiisa inuu fiiriyo heerkuu gaaray oo wayastawiqa lahu kalsooni adagna meesha ka qaata markaas maa bunuudu haadihi bayca baycadaasi qodobadeed maxay ahayd baycadaas waa qodoba lagu gaar sooma qodobada lagu gaar maxay ahayd baycadaas qaala jaabir wuxuu yidhi qulnaa waxaynu idhi yaa rasuul allah callaama nubaayicuka maxaan kugala mubaayacoonayna ballankula gelay noo sheegnay maxamudu ballanta diyaaran u nahay reer madiina haddaan nahay ee ballanta noo sheegnay maxamudow maxaan kugula gelaynaa wey qaala rasuulku wuxuu yidhi calaa samci waataaca kow ballan waxaad igula galaysaan inaad maqlaysaan warkayga aadna u hogaansamaysaan awaamirtayda wey fi nashaadi xilliga firfircoonida iyo walkasali iyo xilliga wehinsashada wey xiliga aad wehinsanaysaan allah arsacadan lay diri rabaa masacadaana xilliga aad dhahaysaan iyo xilliga nashaadka firfircoonida intaba amarka inaad hogaansamaysaan oo aad warka maqlaysaan kow marka labaad wa calaa anafaqati waxbixin fi lcusri walyusri wy xilliga culayska iyo walyusri iyo xilliga fudaydka intaba inaad wax bixinaysaan saacaddii wax laysku soo booriyo dhigta inaanaan laga fariisinin bal inta la dhegaysana lagu kaco yani wax la bixiy markaasi wy ninba wax bixin kara wy asxaabu rusule way samaysay wy arrinkaanoo dhan waa la sameeyey wa cala alamri farid korkeeda bilmacruufi la faro ayaad ballan igu welgeliysaan buuri wanahyi cani lmunkar la reebo wy shayga macruufka dadka la faro xaqa dadka loo sheego towxiidka wixii xumaan oo munkar oo ilaahay sharciga ka hor imaanayana in la reebo qof keli inaan laga sugin ya reer hebel keli in laga sugin sheekh keli laga sugin qof kasta meesho asigu ku sugan yahay xaqa inuu faro xumaanta indhihiisa ay qabanayaan ama dhegihiisa ay ku soo dhacayaanna inuu reebo markaa zuuliyo wey iyo wacalaa an taquumuu inaad kacdaan baan ballan idinkula gelayaa buuri aad ballan inuu gelaysaan wa an taquumuu inaad u kacaysaan fillaahi ay fii adaa'i xaqillaahi ilaahay xaqiisa la gudashadiisa inaad u kacaysaan markaas yow walaa ta'khudukum aynaan idiin qabanaynin fillaahi ay fii difaaci diin illaahi ilaahay diinkiisa la difaaco inaynaan idiin qabanin lawmata laa'imin ku wax eedeeya eediisa wy yaa argagixisa waaye iyo mintid waayo iyo dadkay qalaan iyo intay ka baxeen iyo inaadan marna u aabayeelin eedaynta iyo dacayadda noocaasi wey oo ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa idinku laha inaad gutaan gudataan oo dacwadii tawxiidku marda la gaarsiiyo shareecadii ilaahay dadka la faro xaqa loo sheego yacnii la difaaco ilaahay diinkiisa adowga laga difaaco waa kaadaba sidaasi wey aadan u janjixin dacayadaha maaragtay ay faafinayaan yacnii ma aragtay kuwa ilaahay cadowgiisa oo islaamka cadow ku ah oo ay rabaan muslimiinta inay ku kala dhantaalaan inaadan u aabayeen u janjixin markaas yow walaa ta'khudukum inayna idin qabanin fi illaahi ay fii adaa'i xaqi illah ama fii difaaci diin illaahi lowmata laa'imin ku wax eedeeya eediisa inayna idin qabanin markaas yow iyo wacalaa an tansuruuni inaad ii gargaartaan idaa qadimtu ilaykum haddaan idiin imaado oo madiino aan idiinla soo dego oo wa tamnacuuna aad mimaa tamnacuuna minhu waxaad ka difaacaydaan anfusakum wa aswaajakum wa abanaakum markaas waxaad ka difaacaydaan naftiina xaasaskiina caruurtiina inaad aniga igi difaacaysaan markaan madiina idinla soo dego wey walakum ljanna kolka jannaad leedin adinkana anigu idin ballanqaadi maayo jago iyo hanti iyo xoolo iyo idin ballanqaadi maayo bal ilaahay jannadiisa wax weliba u sarrayso taasaan idiin ballanqaadaya rawaahu axmed oo xadiidka wey marka bunuudda ama qodobada baycadaasi kuwaasa ka mid ahaa wey ilan weli nebigan jihaad xilligaa laguma farad yeelin nebigan weli makuu joogyo wey jihaadka waajibintiisa ee umarku maka ka soo hijroodaiyo madiino u yimid ay noqotayo wey falammaa samicat qurayshu quraysh markay maqashay bihadihi albaycati almubaaraka baycadan la barakeeyey markay maqashay nebigeena iyo raggii reer madiina ku dhex martay caqaba ishtada qadabuha quraysh caradeedii ayaa adkaatay watatabacad waxay soo dabagashay maa laxiqa min ahliha wy watatabacad waxay soo dabagashay maa laxiqa wax ay soo haleelan karayso min ahliha ehelkeeda markaas yowy min ahliha beecadaas ehelkeeda wey macnaa beecadaas ehelkeeda waxay soo gaari garto ay soo dabagashay ilaan habeenkaas habeen cajiib badan buu ahaa sooma jeeda habeenkaas baycada markay dhammaatayba isla subxiiba raggii baycado galay dhammaantood way soo baxeen markaas madiinay soo wada aadeen markaas ilaan quraysh hadday ogaato waxaa la ogyahay inay cadowtinimo ay samaynaysa markaas kolka quraysh waxay samaysay dabagal bay samaysay falam tadfar watatabbacat quraysh waxay soo dabagashay maa laxiqa waxay soo gaari karayso min ahlihaa baycadaas ehelkeedana ka mid ahw falam tadfar kuma guulaysanin ilaa bisacd ibni cubaada sacad ibni cubaada keliya gacanta ku dhigeen facadabathu quraysh way cadaabtay aaday u garcado way dhibtay sacad uma laakiin kadib najaahu llahu tacaala ilaahay baa soo badbaadiyey oo gacantii quraysh ka soo saaray falaxiqa wuxuu soo gaaray bilmadiinati markii dambe sacd ibnu cubaada wuxuu soo gaaray magaalada madiinu soo gaaray wa amara nabiyu sal allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu amray almuminiina muminiintana wuxuu amray bilhijrati ila almadiinati ow nabigana calayhi salaatu wasalaam yacni muminiinta wuxuu amray saxaabadiisa inay madiina u hijrooda maanta wixii ka dambeeyey hijradii saddexaad oo xabashi madiina oo caamka ahayd ayaa bilaabatay oon la kala qaybina wey qisas alambiyaa allah subxaana wa tacaala aclaa wa aclam